bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya wadiin wsali lahum cala nabiyina wa mowlaana muxamadin sala allahu alayhi wasalam waa casharkeennii saddexaad ee ka mid a kitaabkeennii alqawaacid alarbaca waxaan soo marnay qaacidadii koowaad iyo tii labaad baan soo marnay tii saddexaad iyo tii afraad ayaynu ku dhex jirnaa weli tii afraad wabay noo hadhsan tahay anna nabiya sala allaahu calayhi wasalama dahara wuxuu ka soo baxay oo ka soo banbaxay calaa unaasin dad dushood ayuu nabigu ka soo dhashay oo laga soo saaray waa nubuwadii wey maxliga la soo saaray risaalada dadkaasoo mutafariqiina kala tagsan fii cibaadatihim cibaadada cibaadada dhexeeda ku kala tagsan cibaadadooda ku kala tagsan minhum waxaa ka mid ahaa mandul baa ka mid ah yacbudu almalaa'ikata malaa'igta caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa mandul yacbudu caabuda alambiyaa ambiyada waalsaalixiina iyo saalixiinta wa minhum waxaa ka mid aha man yacbudu alashjaara waalaxjaara baa ka mid ah kuwa geedasha caabuda iyo kuwa dhagxaha caabuda wa minhum waxaa ka mid ah mandul yacbudu shamsa qoraxda caabuday waalqamara dayaxa wa waa la dagaalamay rasul sal slam walam yufariq ma kala geenin baynahum dhexdooda nabigu ma kala sokaysiisanin ma dhihin war kan qamarka caabudaya iyo shamsda waxaa ka sokeeya kan axjaarta iyo asjaarta caabudaye e, e, kuwa waxaan u jeedaa manoolayaasha caabudaya waxaa ka sokeeya kuwa ambiyada iyo saalixiinta kuwa aan yardayna ma dhihin lianna ijtamacatum waxaa kulmisay cilatun waaxidatun waa maxay wa hiya shirku waa shirkigaa wey ilaahay bay wax la wadaajiyeenoo ilahay bay garab mareen wadaliilu qowluhu tacaala waqaatiluuhum la dagaalam xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahan fitnatun garamarid iyo fitno oo wayakuuna uu ka ahaado addiinu diinku kulluhu dhammaanta lilah fitnatun waa maxay waa shirki iyo qurun iyo bakti iyo alla garamar iyo alla khayrka caabud wey wayakuuna uu ka ahaado addiinu diinku kulluhu dhammaanta lilah ilaa diinkoo dhan iyo cibaadadii iyo khayrkoo dhan ilahay darti loo samayo sidoo kaleetana fitnoo dhan iyo shirki oo dhan xididada loo siibo la baabi'iyo dagaalka wad baa layidhi wa daliilu shamsi waalqamari qowluhu tacaala wa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a alleylu habeenka iyo wanahaaru maalinta iyo washamsu qoraxda iyo walqamaru dayaxa laa tasjuduu ha sujuudina lishamsi qoraxda ha u sujuudina iyo walaa lilqamari dayaxa toona wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun wasjuduu u sujuuda lilaahi alle alladii allahaasoo khalaqahunna abuuray in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle keligii xasriyaa ku jirta inamaa oo kale wey tacbuduuna kuwa caabudaya wa daliilu lmalaa'ikati qowluhu tacaala walaa ya'murakum alla idan fari maayo an tattakhiduu inaad samaysataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wanabiyiina ambiyada arbaaban rabbiyaalo alla sokadii wa daliilu alambiyaai qowluhu tacaala wadkur xusid wakhti qaala uu yidhi allaahu ilaahay ciisa ciisow ciisahaasoo ibna maryama aha a anta ma adigaa qulta tidhi ma adigaa yidhi a anta adiga miyaa qulta a anta qulta maadigaa yidhi linnaasi dadka maadigaa ku yidhi ittakhiduu samaysta ittakhiduunii iga yeesha ana anigiiyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaahoo yaryara oo indha yaryaro min duunilaahi alla sokodii ah qaala wuxuu yidhi subxaanaka nasaanaantaada rabbi maa yakuunu ima ahaanan aniga imana suubato awoodna uma lihi lii aniga an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqin waxaanan xaq igu sugnayn ama aanan xaq u lahayn in kuntu haddaanahay qultu in kuntu qultu haddaan ahay mid hadalkaa idhi faqad xaqiiqe caalimta waad ogtahay humaagaba xaqiiqadiisa waad ogtahay faqad caalimtahu adigu waad ogtahay adaa iga warqaba meeshaan ku idhi cid kaaga goobjoogsanayd ma jirto meel walba waxa weeye adaa sawdkayga iyo codkayga iyo xarakaadkaygii waxaa la socdo imaamula mid lama taclamu waad ogtahay maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsika aniga waad iga warqabtaa laakiin adig kaama warqabo innaka adigu anta adigu callaamu lguyuubi waxyaalaha qaybkee maqan oo dhanan anu ogaan karin mid og baa tahay addoommadiisii buu caddeeye uu isberi yeelo buu ka badbaaday wadaliilu saalixiina qowluhu tacaala ulaaika kuwaas aladiina kuwii wey yadcuuna bari ulaaika kuwaas alladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan nimankana lala hadlayaa gaaladaa nimankan ma u jeedaan baa layidhi gaalada ah war baan idinka siinaynaa ulaaika kuwaas aladiina kuwaas kuwaas haa oo yadcuuna ay baryayaan ulaaika aladiina yadcuun ulaaika waxaa hadda loo jeedaa oo oo la cabirayaa saalixiintaa la jeedaa hadda saalixiinta ulaa'ika saalixiintaas aladiina saalixiintaaso yadcuuna ay baryayaan mushrikiintu marka ismu ishaaraha ulaa'ika wuxuu ku dhacayaa saalixiinta ulaa'ika saalixiintaas lii aayaddii ka horraysa iisoo qabtaadee waa suurat lisraa macnaha soo socday waxbaa laga soo sheekeeyey ulaaika saalixiinta aladiina saalixiintaasoo yadcuuna mushrikiintu iyo gaaladu ay baryayaan bari yabtaquuna waxay jiriyaan dalbaan saalixiintu ilaa rabbihim rabbigood waxay ka jiriyaan alwasiilata ay almanzilati alcaaliya nin asaguba guclaynaya oo leh ilaahow rabbigow janan iga dhig oo janaraal iga dhig oo agtaada darajo igu yaalleh hee alwasiilata sarayn iyo mansilatulcaaliya iyo alle u dhowaansho iyo qurbi ayuhum midkooda aqrabu dhowaansho badan ayayba u tartamaanba malaa'igtii iyo makhluuqaadkii saalixiintahayoo dhan iyo culimmadii waaweynada iyo culimmadii saalixiintayduna waxay u tartamaan rabbaaniyiinta alla dhowaanshay u tartamaan wadhaaba ma hayaanba adiba kuma soo jeedaanba nabarya iyo fastabiqu khayraat wey nabarya iyo warwarna soo annaga maarata wasiilo naga sii dhigtiyo waxa weeye maaragtay namara iyo midna ma dhihin wadhaaba ma hayaanba ayagii ilaahay ku sii jeedaba ilaahay cibaadadiisay ku mashquulsan yihiinba wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu alla raxmadiisa wayaqaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu alla cadaabkiisa nin asagiiba raxmadda ilahay rajaynaya cadaabka ilaahay ka baqaya dhowaansho ilaahay raadinaya wasiiliya dhowaansho ilaahay raadinaya adiga muxuu kuu tari asaga tiisuba ku mashquulsan yahaye adba taada qabso waddadiisa xaggaa kaga dayo dadaalka uu ilaahay ku gaadhayo khayrkiisa kaga dayo laakiin asagu yuusan kuu noqonin wasiilo warkaa waa la fahmay soo maa wa daliilu alashjaari walaxjaari qawluhu tacaala afara'aytum bal ka warrama xaalkiisu xagee ku dambeeyey allaata laata sanamkii laata iyo walcuzza sanamkii cuzza ah iyo wa manaata manaata athaalidata ee kii saddexaad ee manaata la dhihi jiray al ukhra ee dulliga ahaa ee qarmuunaa ee bakhtiga ah xagee ku dambeeyey wey kii saddexaad ee aawe asnaamti baa la tirinaya iyo manaat wxadiiu abi waaqidin اleyثiyi radi allahu tacala canhu qaala kharajna maca nebi sal slam ilaa xunaynin wa naxnu xudahaau cahdin bikufrin saxaabigan wuxuu leeyahay abi waaqidin ileyثi kharajnaa waan baxnay maca nebi sal slama ilaa xunaynin baan u baxnay ghaswatu xunayn soo garan maysaan wa yowma acajabatkum karatukum ee yowma xunayn soo mah maalintaa wey walxaal naxnu annagu xudahaau kuwa hadda uun ka xudathaau cahdin bikufrin gaalnimada hadda un aan ka soo baxno baashu weli ay maaratay ah, ay weli eh, maaratay labeenteedii iyo iyo qaanjeerteedii gaalnimada qaanjeerteedii baan ugu taaluuley gaalnimada hee qaanjeerteedii baan ugu taalla qaanjeer dhididkeedii baan ugu yaal oonaa weli si fiican ooga qabaysanay boqolkiiba boqol wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin aanu nahay kuwa gaalnimada hadda un ka soo baxay ayaanu nahay welen walilmushrikiina gaaladiina sidratun geed goba ayaa u sugnaaday yackufuuna ay surayaan yackufuuna ay tuman yihiin yihiinoo itikaafayaanoo suran yihiin way ka buuxaan cindahaa cinda sidra geedda agtiisa ka buuxaanba wa yanuutuuna markaasay sudsudhayaan bihaa geeddaa waxay sudsudhayaan aslixatahum aslixadoodii iyo hubkoodii way ka barakaysanayaan markaasay sudsudhayaan markaa yuqaalu lahaa oo weliba loo yidhaahdo geedka asagaa daatu anwaad sursurashada iyo iyo kallaadlaadista geedkeedii baa la yidhaahdaa marka markay sii socdaan bay dee geedkaasi ka barakaystaanoo intay seefaha sursuraan bay waxay ku leeyihin seefahu si fiican bay wax u diliyo ciidamaday jabino waxba burhaan baa raaci bay ku leeyihin waxba kama jireen daatu anwaad baa la yidhahdaa sursurashada iyo laadlaadinta geedkeedii wey fa mararnaa waxaanu soo marnay marka anaguna bisidrin faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa rasuulallaahi ijcal yeel lanaa annaga daata amwaad surashada iyo laadlaadista geedkeeda noo samee kamaa lahum daatu amwaadin sidoo ayaguba ay u leeyihiin ciraadka geed laadlaadista iyo geed surashada alxadiiu xadiidku qaabka ayuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku marka waa sii socdaaye nabigu wuxuu yidhi war waxaas waa shirki iyo bakhti iyo qurhmudhu nimankaasi idinku iskumadmatihiine idinku ilaahayna waad rumayseen nabigana waad raacsantihiine waxaa maxaad ku falaysaan nabig alai slam iska daa waa ka waani mar dambana omayna noqon alqaacidatu raabicatu qaacidata in ana mushrikii zamanina waa saddex sadare war waa hal daqiiqo alqaacidatu raabicatu ana mushrikii zamanina zamankeennan asagaa mushrikiinta nool ayaa akladu ka adkaan badan oo ka awood badan shirkan xagga shirkiga min alawaliina kuwii hore kuwanaaba ka qallabsan oo ka shirki xun oo ka bakhtisan lianna alawaliina kuwii hore yushrikuuna waxay ku shirg jireen waxay shirkiga la iman jireen firaqaa'i xilliga barwaaqada wa yukhlisuna way khaalis yeeli jireen allaaha alle fi shiddati xilliga dhibaatada iyo ba'siga iyo balaayada waidaa khashiyahum mawjun kadulali dacuu llaha mukhlisiina lahu diina falamaa najaahum ila albari faminhum kada wa mushrikuu zamaanina kuwa hadda mushrikiinta zamankeenna nool shirkum shirkigoodu daa'imun waa daa'im weeye mid daa'ime weeye firaqaa'i xilliga barwaaqada iyo washiddati xilliga dhibaatadaba wadaliilu qowluhu tacaala faidaa rakibuu markay koraan filfulki doonta dacuu way ka tegayaan allaha alle ayay ka tegayaan mukhlisiina xaala kownaha dacuu way baryaan cafwan faidaa rakibuu markay koraan filfulki doonta iyo markabka walfulki alatii tajri fi lbaxri maa yanfacu naas wey waa maraakiibta iyo doomaha iyo waxyaalaha badda loo isticmaalay gaadiidka wey dacuu way baryayaan allaaha alle dacaw llaaha miya dacaw allaaha alla ayay baryayaan mukhlisiina iyagoo u khaalis yeelaya lahu alle addiina diinka falamaa goortii najaahum waa aayadda hadda aan sheegaynay suurat huud weyatani mise waa cankabuud falammaa najaahum alla markuu u saaro u badbaadiyo ilaalbarri beriga oy sharkiya marka ilaahay intay waxideen ilaahay u badbaadiyo idaahum wakhtiga ayay yushrikuuna wadaajinayaan rabbi subxaanau wa tacaala marka shirkiga nimankaasaa dhaamaha de nimanka afar laatan shirku la kuudo ee korinaya karinaya ee la kambadhuura kuwaasaa dhaama fa idaa rakibuu markay koraan filfulki gaadiidka badda dacaw llaaha ilaahay baryan mukhlisiina ayagoo u khaalis yeelaya u tiraya lahu allah addiina diinka falamaa najaahum markuu u korto ilalberi beriga xaggiisa idaahum xilliga ayada ah ayaa yushrikuuna waxoodii bakhtiga sanamka sanamkii ay tuureen kolkii badda way iska tuureen kor bay fiirinayeen markaasay la soo bixi jaabka dhukanayaan tammat way dhammaatay wasalli allaahuma calaa nabiyina muxamedin wa saxbihi ajmaciin halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii qawaacid alarbaca ayaa halkaa inoogu dhammaaday ilaahay subxana wa taala inagoo anfaca mindhaha dhallinyarada iyo ciyaalka iyo maraakiista iyo masaajidana kulli ha lagu akhriyo oo ilmaha yarkaa lagu ababiyo ilaahayna kuwa cilmiga bartee ku camalfala caqiida fiicana aakhira tawxiid ku dhintan allah inaga dhigo khaatumadeennana khaatumo sugan allah ka dhigo cafiya caafimaadna allah allahna siiyo nolosha allah inoo wanaajiyo roob khayr qaba allahna siiyo kuleyl baa jire risqi xalaala waasicana allahna siiyo cilmigana dalabada allah u furo insha allah aamiin